bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaah amaa bacd fii shacbaana min haadihi sana bishii shacbaan ee sideedaad marka la soo gaaray oo rajab lasoo dhaafay bay kaanad ahayd sariyatu abi qataadata ciidankii yaraa abu qataadata alansaari uu hogaaminayay ilaa khadrata oo ka mid ah dhulkaa najdi buuralayda ee maalmahan dambe yuhuud mar haddii baadiyahan iyo qabaa'ilkan buuraha dega ee najdi awey ah hadda waxa laysayo makana heshiis baa lagu jiraa kuwa marka laga soo dhammaada makaa jebin doonta ballantii iyo ardu muxaarib qabiilka muxaarib la dhulkay degaan oo binajdin ku yaalla weeye nabigu calayi slat slaam ciidanka uu diray shan nin bay ahaayeen ciidanka dhanbay halkaa fog loo diray waa shan iyo toban xoolo badan bay soo heleenoo laba boqol oo geela iyo laba oo adhi ay soo heleen dad badanoo maxaabiisoo laga cararayna way soo qabqabteen wa asaruu maxaabiisna waa soo qabteen wa fii shacbaana han nin baa reerahaasaa u jebisayo carabtii iyo gaaladii inay niyad jabeen oo waa kuwa markii la yidhahdo ay kala fakanaya kala didayaan baa halkaa ka garatay haybadaa iskaleh wa fii shacbaana oo min hadii sanad ka mida ah, bay kaanad ahayd sariyatu abi xadradin alaslami ila alqaabati baa loo diray meel qaaba la yidhaahdo waxay ahaayeen saddex nin keliya ciidankaa la dirayo faqataluu waxay dileen ra'iisa alqawmi ciddii loo diray ninkii madaxdana waa soo direen waqhanimuu xoolana waa soo kaxaysteen waana soo noqdeen iyagu waa imisa waa saddex nin sababta nabigu uu diray waxay ahayd nin la jiray rifaacata bni qaysin baa nabiga waxaa soo gaartay oo madax iyagu ahaa inuu ciidan uruursi ku jiro oo abaabul ciidan uu wado saddexda nin buu diro abuxadi abiixadrid ilasley buu madax uga dhigay wuxuu yidhi ninkaas ama warkiisa ii keen ama madaxiisa ii keen ama wargii xog rasmiyaga ah keen ama madaxiisa ii keen way soo baxeen dee saddex nin aad loo arki maaye nabigu gaadiid bay u baahdeen hal neefoo geela oo aad caataw ah oo markuu kacayay dhinacyada la qabtay buu siiye kanaan idiin hayaa buu kolba mid kusidinma eh, wada qaadee balba mid isku nasiya way isku sii nasiyeen waa sii socdeen waa sii socdeen de nimankanaa ciidana ciidaba dhihi mayso saddexna iska socoto waxwar iyo digriya lama helin xilli habeennimo bay ku soo aadeen meesha abuu xadrad wuxuu yidhi waryaada talaan idiin hayaa wuxuu yidhi waynu isqaybin waan yarnahaye eh inteenna yar waan isqaybinaynaa adigu halkaa istaag dhinaca habilo dhufeys ka gal anna xaggaan ka geli adigana xaggaa ka gal markay intaan dhawaaqo aan weerarka qaadeen allahu akbar dhaho adna xagga ka dheh hebelna xagga ha ka dhaho ciidan badanaa layna booda marka iyaguna kabalku hadduu dhacay cabsi waa iska jirtay anagu baadiyaha waa idiin sheegayo markii baadiyaha laiska hor yimaado waxda nabad ma jirtaa marka lagu yidhaahdo waxaa la dhihi jiray haa haddii laydinka helo laysuma dhawaan jira qofka xaggaa la kala istaagi jiray inuu qofkani dareen iyo balaayo wadiiyo in kale ilaa aad si fiican u garato cabbaar bannaanka ka wada hadashaan laysuma soo dhowaan jirin nin walba waa feejigan yaho diyaargarow dagaal baa diyaaru tahayba habeen iyo maalin qofkii kaa hor yimaadeedan aqoon inuu dagaal u socdaa diyaaru tah saasaa la iska wadahaa nin bay meel u dirsadeen ninkiibaa imaam soo noqon waaye kuwii gaalada ahaa ninka odayga ahaabaa yidhi war ninkiimabadhib baa ku dhacay anaa raadinaya markaasaa waxaa la yidhi maya adiga maahee ragka waxaa yidhi annagaan raadinayne iska joog wuxuu yidhi wallaahi inaan anigu raadin bas waan ku raacaynaa baa wallahi inaan ninay raacaynin bui malagii galay ninkii wuxuu soo raadiyey waana habeen wuu soo baxayo halkuu ku gabanayay abiixadred alaslami xaggiisuu soo aaday ninkana fallaadh wuxuu wataa aan caadi ahayn markuu agtiisa marayo buu halka wadnaha kaga qotamiyey xataa ima dhihin ma shanqalina qalaf waa dhacay madaxu ka goostay marka ninka madaxiisii kan buu ku ogaaya moogta kolay ku ritay madaxii ciidankii ninkii bay waayeen way yaabeenoo kii hore lama hayo kii madaxda ahaa ee raadiyeyna lama hayo cabsi iyo waxaa balbalaa bilaabatay markuu arkay buu qaaday dhinaca weerarka qaad allahu akbar dirdirdirig buu ku siiyey labadiina xaggay kaga qaadeen figix unbaa marka kan ku dhaji kan qabo wax badanna waa soo kaxaysteen ninkii madaxiisa isagoo kolayga ku watana madiinuu keenay ciidanka dhanee jabay waa saddex nin waxa jibiyey reerahan dhan laakiin iyagu ma oga saddex nina yihiinde icil xoog badan baa loo haystaa soomaalida waxay ku sheekayn jireen carruurta waagaan ahayn wixii wax laga qaatay xoolaha laga dhacay keligeed ciidanka dhan ciidan badan isaga dhigtay mataqaanaan intay faraska soo qaadatay oy waxyaabaha ka lalmisay oy wadaba koobooyin iyo waxyaaba badan ku xidhay oo habeennimo ciidankii ka soo daba oraday waxay tiri bay jireen awowey koora kooreeyow awowey koora liibaanow ma keligay bay imboodeen fardaha qoobkooda kala duwan dadkii markay maqlaan qalabqalabqalabqalab iyo fardaha kala duwan marka la yidhaahdo oo keligeed ugu hadda ciidan badan baa la moodo waa la qaxay marka nimankan sidoo kaleetaa ku dhacday ka soco wa shacbaana markii la soo gaaray oo min haadihi sanati ka ah, bay naqadad jebisay qurayshun quraysh ahdaha maca rasuuli sal slam heshiiskii nabiga la galeen bay jabiyeen heshiiska nabiga markii xudaybiye la galay laba isbahaysi baa la noqday qole la yidhahdaa khusaaca oo quraysh weligood col ahaan jireen oo gaalkoodiiyo muslimkooduba nabiga la jireen oo xataa u soo sahmin jireen oo waxaa lagu sheekaysanaya gaalka reer khusaaca markay muslimiinta iyo quraysh dagaal noqoto muslimiintu safka la geli iyagana qurayshna qol ay nimankaa islaayaan bay la safan tahayoo hubka siisaa weliga isbahaysiyadu waa jiri jireen markii heshiiskii nabigiiyo quraysh galeen qoladii kale waxay dheheen annagu dhinaca quraysh baan ku biirray heshiiska isbahaysigaasaan gallay markay saa dheheen bay kuwana waxay dheheen annaga dhinaca maxamed baan ku biirnay qayb badanoo islaamana way jireen intoodan islaamka ahayna muslimiinta ay daacadu ahaayeen laba isbahaysi baa la noqday marka labadaa qole wixii la yeela ballanjabis waaye qoladii kale baa habeen quraysh baa hubaysay ree khusaacoo nabad isaga jiifa baa lagu kiciyey xoolo la qaatay iyo rag la laayay iyo haweenay carruur lala tegay baa laga dhigay ree khusaaca waa soo qaylyadeen nabiga u yimaadeen sal slam waxaa ku dhacay iyo heshiiskii in la jabiyey oo nimankii loo soo taakuleeyo hoosta ciidan iyo hub lagaga soo daray bay u sheegeen nabigu calai xilli habeennimaa loo sheegaye isagoo gui garabka uu saaran lahaa weli aan saaranin oo jiidaya ayuu soo baxay wuxuu yidhi haddaan idiin gargaarin allaba ima gargaaro halkaasaa ciidan abaabu laga bilaabay dee dagaa waa burburay annagii reemaka inoo tahay wey nabigu qolihii duurka baadiyahana labadii sana waa soo edbiyey dadaadu fara badanoo afar jeer ka badan dadkii muslimiinta ahaa oo cusubna waa islaameen hogaamiyaal cusub oo badan oo reemakaha soo islaamay iyo odayaal badan dacwadii dad badan iyo guri walbay gaadhay yuhuud waa la soo afjaray iyo kuwii dockawareenka ahaa iyagana waa lasoo afjaray annagii remaka waa noo tahay buui marka ciidan buu abaabuliyay nabigu sal slam dhacdooyin baa dhacay marka kale wa fii shacbaana min haadihi sana ka mida markay dhacday nimankii quraysh waa ogaadeen qayla dhaanta madiinana waa soo gaadhay heshiiskii inay ka baxeenna waa ogaadeen cabsi badan baa gasho in lagu soo maqan yahay ja abu sufyaan ibni xarbin baa yimid madiinuu wafdi ugu yimid nabiga liyujadid alcahda maca rasuuli slm inuu heshiiskii dib u cusboonaysiiyo wuxuu warniyahow khalad baa dhacaye inaan heshiiskii dib usoo cusboonaysiino wixii dhacayna ka wada hadallaan kugu imid nabigu hadalkaa markuuni yidhi falam yarudda calayhi uma jawaabin nabigu wuu isaga jawaab ma siinin nabig sal slam fiiriyay buu isaga taa macnaheeduna abu sufyaan waxay uga dhignayd annagoo dee wafdigiiyo dad cidda la soo dirta wafuuda lama laayo xuna lama dhaho waad noqon kartaa laakiin wax heshiisoo damboon idinla gelayno ma jiree waxaan kale hellaan leena dabcan sahanna wuu ahaayo xaalad colaadeed madiine bel inay ka jirtaiyo abaabul ciidan in lagu jiro buu wa fii shacbaana wa fii ramadaana min haadihi sana ka mida ciidan buu diyaariyey dad khaasaa ogaa inuu maka u socdo laakiin dadka wuxuu moodsiin jiray tabuug waxaan ahayn nabigu dhinacaa markuu u baxayo dhinacaasina u baxayo dadka uga dhigi jiray ma sheegi jirin beenoo meel heblaan u soconnaa beena ma dhihi jirin laakiin intuu meelaha bannaankaa dadka ugu yimaado waxaa loo ambabaxayaa mambaasa wuxuu leeyahy ka warrama jidka gaarisa qolyihii ree hebel ee meel ka warrama ciidan intee leeg bay leeyihiin inteen leeg bay inoo jiraan dhexda dadka ku jira miyagay la safan yihiin mise naga waraysigaa markay jaajuusoo uu maqlo orod baa la ordiya waryaa waa laydinku soo maqan yahay baa la dhihi ciidan la abaabulayna waa la arkaa xaggaa unbuu jaajuusoo dhan u ordi dhinaciibuu u bixi markuu halkaa dhexda amaraya raarihii iyo dadkii ciidanka dhaqaaqiisa arkaya ka baxo mararka qaarkoodna habeen ay noqoto buu dhexda ka jiirayn si xaggaau digniinta ugu sii dhacays qoladay xagga oon waxba iska ogeyn oon warba gaadhin uu duldegi marka tawriya la yidhaahdaa mararka qaarkood ciidan yar buu diyaarin ciidan weynna waa diyaarinaya wuxuu leeyahay jidkan sii sahmiya halkaa mara midhiblo taga midhiblo taga raggii oo meelaha marmarayaa lagu arki waxaa leeyahay wallahi ilaaladii ciidanku waatanoo xagganaa loo socdaa xaggaana looba socda bogow subaxii waagu markuu baryay ciidanku diyaar noqdo umbaa jidka naakuru lagu dhaqaajin wixii jaajuus ahay oo dhanna xagguaada ogow warka geynayay tag xaggaa la orday xaggaahun si qoladaa difaacay ugu jiraan qolo kaleo difaaca ku jirin umbaa la duldegi laakiin rag khaasaa ogaan jiray mar walba raggaas ragga reer badari iyo baa kamid mid ahaan jiray waxaa ka mid ahaa raggii xogta ogaa xaatim abi baltaca saxaabiga la yidhahdo xaatim bin abi baltaca nin reer makuha ah oo muhaajira reerkiisiiyo ilmihiisiina makay jireen weli isaguna madiinuu joogay hase ahaatee reer maka ha ahaatee reer maka u dhashay ma reeraha ku dhex nool buu shaydaanka wuxuu sheegay wuxuu ku yidhi war kula socda reerahoodu xagga ku dambeeyaan maka dagaalkan la socdo nin walba ilma adeertii joogo haweenka iyo carruurta badbaadin adiga laakiin wax ilma ama ah joogaano adoo keligaan baad reerahan dhaqan iyo dhiigunbaad la wadaagtay iyo quud iyo qaaraane umaadan dhalan sa hadday tahay maxaad samaysaa alalahay arsala wuxuu diray xaatib bin abi baltacata kitaaban qoraal ilaa buu diray yukhbirhu muugu sheegayo bimasiiri rasuuli sal slam ilayhim nabigu iyaga inuu soo socdo oo iyaga ciidanka ku soo fool buu hoosta ka diray warqadii laakiin quraysh ma gaadhin la diray qof dumaraa loo buu sii dhiibay qofkii dumarka ahaydna dumarku waxbaa la qarqarin haddii la yidhaahdo weligood meelaha khatarta waa loo isticmaali jiray innaga meel kasta intay soo dhaaftay ciyaalkeenna isleesubabawaga gabdhaha intay hoosta geliyaan alaabta qaada saasoo mataqaanaan baangadaha iyo waxyaabaha qaarkood qaybta gabdhahee subabawaga ku jira baa alaab kala gudbiya markay baaritaan iyo socdaan islaam baa loo dhiibay islaamtii timaheeday ku dabtay warqadii way ka cabsanaysa in la baadho timihiina maryaheeda ay sii kor xidhatay see la marka way dhaqaaqday jibriil baa yimid waxaa la yidhi xaadu baraaq buu qoray qofka islaantaee halkaa maraysa ee xilligaa halkaa sii loo dhiibay hawsha wax ka qabo nabigu laba saxaabadu diray waa cali ibn abi aalib uu islaantii meel degan baa loo tegay waxaa la yidhi warqadii keen baa lagu yiri alaabteeda la fatashay waa laga waayey waradii keen waradee waradii xaatim kusoo dhiibay keen baa waxay tii an warad ma warqad waad aragtee keen warqadda warqad ma arag nabi been ma sheegine ama warqadii waad keeni ama dharkaanu kaa dhigi baa layidhi ku baadhi oo meel walba kaa baadhayna kor iyo hoosba markay aragtay inay dhab tahay waxay tihi waan keeniye wax yar iga sii yarjeedsada waan yar xishoonayaa cawrada idina aragtaan ma meel bay gashay madaxeedii bay gelisay fag way soo saartay qadi bay soo qaadeen nabigay u keeneen sal slam nabigu qadi markuu akhriyey wuxuu yidhi xaatib buu u yeedhay hadda ninkii saa sameeya maxaa lagu samayn lahaa ya ah, qoortaa loo casayn lahaa xaatib buu u wuxuu yidhi xaatibow waxaan maxaa kuu kalifay buu maxaa waxaan kalifay rasuulka ilaahay waxbayaan lagu degdegin diinna kama tegin dan kalena ma lahayn gaala jacayl laygama keenin ninaan reerka u dhalan baan ahaa ilmana waa iga dhex joogaan raggan kula socdoo dhanna caruurtooda ilma adeertood baa xagga joogtiya walaalahood oo carruurtii haweenka ilaalinaysa anigu markii aan wax ila dhashay dhalasho aan naga dhaxaynin waxaan is-iri waan ogahay buu yidhi mar walba ilaahay baa u gargaaraya rasuulkiisaoo reermarka waa laga adkaan mar haddii laga adkaanayaba inta abaal ku yeelo ilmaha yayna kaa laynin baan isili buui markay xaaladu kululaato intaama ilmaha kugu badbaadiyaan baan islaha wax kale igama ahayn nabigu wuxuu sadaqa xaatibun runtii wuu yidhi ninkan wxuu jiray buu sheegay intaas hadallaha nabiga ka agyeedhaya khaalid bawdid baa fakfakanaya cumar baa ku fakfakanaya isdaa baa laleeyahay ninkan tuugga madaxaan jare qoortaan u casayna noo wuxuu yidhi nabacsumakuntaa yidhi runbuu idiin sheegay buu yidhi cidna lama hadli karto eray xunna lama dhihi kara buui xaaib waa laga socday halkaasay ku dhammaatay halkaa way halka layskaga qabsaday qofkii muslima gaalo u jaajuusa ma layska dili karaa xaaib nabigu muxuu dili waayey qisada asaaskeeda halkaas weeye saa darteed jamhuuru ahlilcilmi waxay qabaan la dili karin jaajuusnimaduna ayna gaalnimo ahayn hadday gaalnimo tahay xaaib gaalo baa la dhihi ku soo degay qur-aan yaa ayuha laa tatakiduu caduwii wacaduwakum wliyaa tulqulib aayadkaasa kusoo degay nabigu xaatimna ma dilin mana canaananoo ma caayin jaajuusnimaduna gaalnimo cad maaha hadday gaalnimo kaa keentayna waa gaalnimo haddii kalena diinta ma buriso dhiiggana si toosa uma bannayso waa laga yaabaa qofku haddiiogow jaajuuskuna waa ka dhib badan yahay askari saf galay nin askari oo saf soo galood xabad ku rido abad kugu soo riday nin xogtaada bixiyo ciidan kugu soo hogaamiyeyaa daran jaajuusku wuxuu geystaa waxaynan ciidan boqolaala geysan karin buu geystaa ninka madfaca diyaarada soo hagee intay ciidanka madaxtooyada ku dhacday gam kaga dhigta soo jaajuus ma jaajuusku waxa khatara waay adigu ka soco wixii naga khaldanaa inu saxno facadarahu rasuulkaa u cudurdaaray sal slam wa cafaa canhu waa iska cafiyey wa fii ramadaana min hadihi sanatibay kaanat ahayd sariyatu abi qataadata alansaari radi allahu canhu baa la diray ilaa idab meel la yidhahdaa loo diray litamwiihi si loo marin habaabiyo cala lmushrikiina gaalada ninka iyo sideed nina uu hogaaminayaa la diray dhinacii maka mooyeen dhinac kalea loo diray markii dhinaca kale loo diray sahan iyo hordhac ahaan ha loo fahmo xagga inaan u soconna ha loo qaatay ahayd waa jahawareerintii iyo habaabintii wey iyagaa lagu mararabinaya dadka jawaasiista nimankaasoo lama dirin xaggee aadeen meebley aadeen xaggee loo diray dhinaca idon baa loo diray al xaggaas u socdaa ciidanka xaggaasoo loo diyaarinaya xaggaa loo wada orday jaajuuskii markaa loo dabamaray marka dhacdaa dhacday markaas ayado qur ku soo degeen sideedii nin nin ah. oo la yidhaahdo mixlam ibni jahamata la yiraahdo yaa waxaa xogay ka dhexayn jirtay xilligii jaahiliyadii in la yidhahdo caamir ibn ladbat la yidhaahdo baa utun iyo dagaal iyo dhiig baa ka dhexayn jiray milxam waa soo islaamay sideedda nin ee la socota abuqataaduna ka mid yahay sideedoodii meel fadhiya caamir ibn ladbatkii baa soo maray assalaamu calaykum buu yidhi wacalaykum asalaam bay iyagu ma yaqaanaan meeluu ku islaamay maynan ogeyn laakiin asalaamu calaykum salaantii muslimiinta wey waxay castaan u tahay qofkan muslim yahay laakiin ma cadda gaalnibaa lagu ogaa gooruu ku islaamayna lama yaqaan asalaamu calaykum wacalaykum asalaam wuu dhaafay marka xogay adhi uu watay uu iska dhaafay ninkiibaa ka daba kacay wax ka dhaxeeyey fallaadh buu ka taagay nab ka qalaf waat waa dilay war waa sidee buu gaal buu ahaa qur soo degay marka aayadda qur baa ku soo degay ilahi subxaana wa tacaala wuu ku leeyahay hadday qof idin yimaado alqaa ilaykum salaama walaa taquuluu liman alqaa ilaykum salaama lasta muminan tabtaguuna carada alxayaati dunya qof hadduu idin salaamo muslimatiida dhehena islaamnimadu marka qofka xukunka islaamnimada ee maalkiisa iyo naftiisa iyo la badbaadinayo shardi ma aha inuu laa ilaha illa axmad rasuululahi astaan muslimnimo hadday ka muuqato salaanta islaamku ku salaamay qofkaas ilaa aad ku ogaata muslim inuusan ahayn sida muslimkaa loo badbaadin astaan hadday ka soo baxdo walidaalika tuulada haddii laga aadaaman aadaan ka maqallo dadkaa lama taaban karo meel aadaan laga kor looga qaaday ciddii ilaa hoos loo baadhoo loo ogaado dadkaa xukun muslim baa la siinayaa waxaa la rabaa dadka in la bara cashira dadka diin baa loogu yeeray inay islaamaan baa la rabay inaad islaam noqoto waad badbaadi in la baraa rabay nin aadaamaya waa salaamba calaykum kule haddaad disho dadkiibaba garanaya hadha waxay ku badbaadaan wax lagu badbaadin karan maayaan innagu hadda masaajidda mixraabkaaba laysu fadhiistaa wargaalku masaajidka mu ka soo baxo iyo gaalku salaad badana ma qasheen wargaalku qur akhris badana iyo gaalku salaad badana nin salaad ku tukadaya masaajid oo ridda lagu sugayey isagana aan ogayn oo salaad sunnaa iska galay ama kitaab qur-aan iskala kala baxay yar gaalku salaad badanayo gaal qur-aanris badanayo qur-aanka ku canaananaya salaamu calaykum bidyiri maxaa u disheena muslim maha u dhahdeen sooma kala foga waxbaa naga khaldan ha saxo wa fii ramadaana oo min haadi sanati ka mida ayaa kharaja rasuulku baxay sal slam bijeyshii ciidankiisa min almadiinati buu ka baxay lifatxi maka makasi loo furoo gacanta loo soo geliyo qorayshtan uu la keri waayey muddada dheer ahaydna sidaaba de loo soo afjaraba arrintan wfii ramadaana min hadi sana ka mida buu jaa alcabaas bnu cabdilmualib yimid biciyaalihi caruurtiisa yimid muhaajiran ila madiinati wuu soo hijrooday faltaqaa binabiyi wuxuu kula kol sal slam biljuxfati meesha la yidhahdo juxfa magaaladii way iska baabaaday waa meel aan jidda waxoogay ka dheerayn raabiq baa la yidhahdaa hadda tuulada raabiq la yidhahda way hadda nabiga iyo muslimiinta oo socda yaa halkaa kaga hor yimid ka hor buu islaamay laakiin markaasuu madiina makayn isaga soo taga go'aansaday wa fii ramadaana min ahli sanati kamida baa jaa waxaa kaloo yimid mahramata bnu nawfal wa abu sufyaan bn xaari bn cabdilmualib oo nabiga ilmaadeer yihiin iyo cabdulaahi bni umayataa yimid cabdulahi bni umayata ma taqaanaa waa ninkii camr bn caas la raaciyey ee qolyadii xabasha u hijrooday ka daba tegi jiray soo celintii cabdulaahi bni umaya iyo camr caas bay ahaayeen camrcaas waa kasoo horreeyey sanadkii hore isna sanadkan soo islaamaya faltaqow binebi sal slm wafii ramadaana min hadi sana jidkaa la soo hayaa wa qabla dukhuulihiismaka intuusan gelin yuaslama islaamay abu sufyaana bni xarbin wa xakiim bni xisaamin wa budayr bni warqa abu sufyaan waa ninkii reer maka oo dhan madaxda u ahaa iyagoo soo socda oo bannaanka sahminayoo la dhi soo jiraan way soo dhowaadeen bal meelaha intaynu buuraha fuullo ciidanka dabka u shidanaya aynu eegno ciidan badan baa mise waa ciidan yar leh bay qolyo ilaala ah soo qabtay markii la soo qabtay ragga soo qabanaya badankood abu sufyaan maanay aqoonin wejigiisa magaciisa way ka dharagsanaayeen ninkii ciidanka uxud muslimiinta laiyo hogaaminayay iyo ninka reer makoo dhan hadda madaxda waa inuu yahay intaabaa ka warqabeen laakiin wejigiisa dee ciidanka hadda rag badanoo madaxood magacooda taqaano hadduu kaa hor yimaada miyaad garane ma garanaysi in badanoo ka mida haddii qabtay cabaas baa arkay oo markaa nabiga la soo noqday cabbaas markuu arkay waa gartay ciidankana rag adag baa ku jiroo ninkan yaqaano hadday arkaan ka gaadhsiin intuusan nabiga loo geynin qoorta goyn baa jooga cabbaas waa soo qaaday faraskiisuu soo saaray nabigu u soo socday nabigu ciidan badan iyo saxaabada oo degan baa ka ka sokeeyey xilli yar madmadow ana waata aad iftiino maaha wuxuu soo agmaray cumar khaaaba meel fadhiya cumar baa fiiriyey oo gartay baashii seeftiisuu qaato waa soo kacay waa la soo cararay cabaas cumarna waa ka soo daboorday nabigu uga soo horreeyey cabaas wuxuu rabaa ninkan inuu badbaadiyo cumarna wuxuu rabaa intuusan nabigu u tegin nabigu wax kuma dhihi karee intuusan nabigu hortii u tegin ninkan dadka muslimiinu badan buu qabaayoo eed badan baa ku maqane inuu ninka kala tuuru rabaa laakiin waa laga hormaray halkii baa la laysugu yimid cadowgi ilaahay baad soo caydhinaysaa ad la soo cararaysaa soomaho soo dhuuminaysaa adugu hadallaa dhex maray wuxuu yidhi cumarow qoyskiinna reer beni cadi hadduu yahay addood la soo carari lahayn bur iuusan reerkiinna baad ugu haliilaysaa inaad disho u rabtaaye iyo rayadaada iyo jifadaada hoose ahayne annaga waxaa soo cararay dhiig iyo xigta ay haysa nabig alai sl slaam halkiibuu ku islaamay waa laga aqbalay waa ninka nin madaxtinimo jecelbu abu sufyaan mar la wada joogo dadka inuu wuxuu dheer yahay buu jeclaan jiray reer makana isagaa odayba waa markaa marka nabiga la dhihi doono rasuulka ilah reer maka ninkan way qadariyaan isagaana madaxu ah isna waa nin magac jecel wuxuunbuu abaabuli karaa dagaalama ciidankii in la kala furfuro haddii la rabo ninkan wax gaar ah loo garto marka nabigu leeyahay weeye man dahala daara abi sufyaana fahuwa aamin ninkii guriga abuu sufyaan gala eed kastoo uu naga qabay waab nabadgelinana waa badbaadinaynaa manaa guriga abuu sufyaan waa lagu badbaadayaa wey weli ninkani tixgelin buu leeyahay ninkan tixgelin nabigu alai dadka oo dadka madaxdooda ah isagu soo indhaadkaada maahane sharafta kama xayuubin jirin weligii ninkaa baqabiila hal nin buu bedelay inta kale qoloolba ugaaskoodii suldaankoodii kaaba qabiilkoodii u daayay laakiin hadda madaxda iyo siyaasiyiinta ama ah, magacooda hadda ha wataan ha wataane dadka u horeeyaee jagada laga xayuubiyo ama shaatiga laga siibo waa ciddii dadka hogaanaya madax u ahayd la sixi jiray dadku cidda dabiicada biniaadamku cidday barteen inay u hogaansamaan ay xukunto way u dhaganugul yihiin qof kastoo xukunka talada ku cusubna way ku madaxadaygaan mujtamacuna in la saxo kala dambeeyuunbaa la rabaaye qofkan cidna jegadiisa madaxtinimadiisa dambada lagama laha war hadduu tooso dadkiina ay maqlayaan oy toosaan intaan rabnay intaan wey hal nin ninkaana nin munaafiqu aha oo reer madiinaah waxaa u dheeraayoo nabigu uu sabab uga dhigay nin xunbaa too diinta ku xun ma ahayn nin bakhaylu ahaa nin ugaasa oo dadku isugu imanayaan oo gurigiisa la imanayo oo koob shaaha dadka u shooynin koob biyaha laga cabaynin wuxuu yidhi nabigu wuxuu ku yidhi waryaha duugaasidiina horta reer ansaar bayn ahaayeen aljuddu ibni qays bay laakin ana nubakhilhu ninkaas wey laakiin waa nin gacan adag bay yidhaahdeeno waa hebel dhagax waay waxba kama dhibcaan waxba kama daataan waxba lagama dheefo wuxuu yidhi nin bakhaylah oo gacan adag dad oday iyo sayid uma noqon karo laakiin sayidukum camr bnu jam wuxuu ninkaasaan idin caleema saare maanta laga bilaabo nin deeqsioo caqli badanna waa hooday ah wuxuu war ninkaasaa nin deeqsi oo caqli badaneh saacaddaa laga bilaabo ninkaasaa ugaasidiina ninkaasuu nabigu xil ka qaaday abuu sufyaan oo intaa gaalo hogaaminaya innaga hadda maxaan gurigiisa nin kale waa aamin <laughs> gaaladaa loo beerjilicsanaanaya waa ma aha luqadii sharciga ahayd iyo qaabkii nabigu ummaddiinu u maamulo uu rabay sidaas ma sideenna ma ninkii sharaf le sharafta ka qaad ninkii shaati qaba shaatiga ka dhig ninkii kursi ku fadhiya ka deji ninkii la ixtiraama karaamada ka qaad ma ahayn man dakhala daara abi sufyaana fahuwa aaminun yaan la taabanninkadhi doona wey wa fii ramadaana min hadihi sana oo bacd alcasri la joogo lamaa balaqa nabigu uu soo gasaay kuraaca laqamiin meel maka korkeeda weeye aftara wuu afuray calaa raaxilatihi isagoo saaran gaadiidkiisii liyaraahu naasu arkaan waa la soomanaa casar baa la joogaa makana fooda la ysku hayaa nabiga waa loo soo dacwada rasuulka oo dadkii way sooman yihiin dadku way rafaadsan yihiin xilli kulaylaha lagu jiraa dagaal baa la laysu diyaarinayaa dadkiina aad bay ugu rafaadeen soonka adaana lagu fiirsanayaa gaadiidkiisuu soo fuulay bannaanku soo istaagay biyuu cabbay halla cabuu yidhi riwaadka qaarkood waxay ku dareen markii saa yidhi kadib baa loo soo sheegay nabiga qolyo wili sooman markaasuu yidhi kala xusaa kuwaan warkayga inay qaataan rabi kuwaa weysii sooman weli ruqsadaa saasaa loo qaatay wa fii ramadaana min haadii sanati ka mida buu dakhala nabigu galay sal slam makata buu galay faatixan isagoo furtay mansuuran loo gargaaray mu'ayadan xagga alla laga xoogay oo laga taageeray wa fii ramadaana min haadihi sana aydan aqaama nabigu sal slam bimakata wuxuu ku nagaa tiscata cashara yowman sagaal iyo toban maalmood yaqsuru salaata salaadda intaa waa gaabinayay sagaal iyo tobankii maalmood dee hal meelna ma fadhiine kolba meel baa la gudaha maka keliya ma ahayn waayo dagaalo badan baa hareeraheeda lagu galay wa fii hadi sanati bay kaanad ahayd sariyatu usaamata bni zaydin radi allahu canhu ila alxuraqaati qole la yidhahdo juhayna qabiil ka mida qabaa'ilka waaweyn ee carabta juhayna ee ee xuraqaadu nabigu u diray xilligaas waa xilligii dhacdadaasi juhayna loo diray waa dhacdadii usaama ninka uu dili doona ashahaatay tii hore sax ma laakiin dhacdada taariikhan sida musanifkeenna iyo ragga qaar ay u dhigeen ciidankii isagu inuu hogaaminaya ma ma sugna isagiyo nin kale ninbaa muslimiinta laayay gaal ahaa dagaalka aad ugu adka ninkii ba iyagoo laba ah isagiyo nin reer ansaareeda baa labada dhinac kaga yimid seeftii markay dusha aragtay qaadeen ee hillaaceeda hooskeeda uu arkay buu ashahatay nin dadkii dhambeeyey oo gaal ahaa oo dagaal lagu jiro intaasoo ninna qaba markaad bahasha kor saartay ama fargada qaba tiri buu anshahaatay ninkii reer ansaareed ahaa shahadii markuu maqlay wuu istaagoo dibbuu isu qabtay usaamana qalaf buu kaga siiyey markii halkaas gaartay ninkii waa dilay ninkii waa dhintay ninkiina waa anshahaatay nabigaa loo sheegay sal slam nabigu saam uu yeehay soo noqdeen wuxuu u arrintaasi ma dhacday markaasuu yidhi haa ma isagoo ashahaatay baa dishay buui laa ilaaha illa allahu yidhi rasuulka ilaahayow inuu ku baxsado umurabay ninka daacad kama hayne ninka waxaan ogaa nagu sameeyey inuu ku baxsaduu rabay wuxuu yidhi misagoo ashahaato laa ilaaha ila allah uu yidhi baa dishay rasuulka ku baxsaduu rabay ma qalbigiisaad jeexday qalbigiisa miyaad jeexdad ogaatay waa musay wuxuu ihi kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah idaa jaat yowma alqiyaama qiyaamada laa ilaha illah hadday kulleetiga kugu dhegto oo ima xurmaynin ku dhahda seed yeeli hadal miyaa yaalla waxay ka gaadhay inuu yidhaahdo waxaan jeclaystay in maalintaa intii ka horraysay aan gaal ahaado oon markaas soo islaamo intii gaalkii muslin soo islaamay waa loo dhaafaa sidaa laygu dembi dhaafaan jeclaystay haddiiba halkaa nin ashahaatay aan la dilin la yidhi inaga kuwa ashahaatay oo salaada tukaday oo qur-aanka akhristay oo masaajid ka soo baxay baynu ku shahiidnaa soo maa waxaa igu yaabadnaa xilli aan arkay abakunayoieedanahyd baan u malayn video baa la keenay nin baa la gowracayaa waa shahaadanayaa kan gowracaya wuxuu le shahaadada wax kuu tarto oo maxaa wax tari lahaa shahaadadu waxa kuu tarto macnaa islaamnimo xaata kuma badbaadaysid waayo halkana ninkaasi wuxuu ku calaacalayaa warsoo inagii intaa wada joognay soni intaa jihaadka soo wada gallay shahaada ku tartaa halka nin muslimiintii laayoo gaalo a ah shahaatay baa ma qalbigiisaad jeexday aakhara laa ila lah wasiyeed yeeli waxaan u malay wax walbo kale xoog badane laa ilaha illa allahda lafteedu way kale xoog badanta ninkii islaam soo ahaa ninkii assalaamu calaykum yidhina waan soo marnay ninkii dagaalamayey ee shahaatayna waan soo marnay saas darteed waxayna baraysaa ku fuuca man qaala laa ilaaha ila allah war dadka ashahaadanaya muslimka ku degdeg ah laga daayo qofkii xuduud ilaahay mutay oo gaar loo dabagalay oo si sharciga ah loo xaqiijiyey la garay laakiin dee qabiil u dilana kaasay dee muslim u dilo uu ku talagalay mogta laakiin waxaa nasiib daraa ah, ninkii muslimka ahaa astaamihii islaamka iyo iimaankuna ka muuqdeen inaad janno ku raadiso ood saa ugu fududaato arrin dhib badan weye tani cashir baynoohay usaama oo nabigu jecla sal slam oo markay adkaata la dhihi jiray nabiga yaa hadal kula dhiiran kara oo aan cadhadiisa ka cabsanaynin usaamo ahayn isagu dadku u jeclaa aabbihiina uu jeclaa wa maca daalika tan way badbaadin weyde waxaa la aakhara seed yeeli doonta adaa yaqaan nabigu weliba intaa hadal ugama dabcinin sidiibuu hadalkooda ku kala istaagay maalintaas markii dambe iska toobadkeenayo bal xaqiil baan raadinaynaa lama dhihin dadkana cashir baa la siinayayo qofku xaalad kastoo lagu jira hadduu ashahad adugu tuhum baad qabtaa shaki baa kaaga jira marar badan waxaa dhacaysa qofkaad ashahatay waxyaabaha kuu muuqanaya waxaan inayna daacad ahayn baanta ashahaada waxbaa ii muuqanaya kaa saari mayso ma ashahatay xuduud sharciga uu galo lagu banneeyay dhiiggiisood aad martay miyaa jira maya ma ashahatay haa qoortaada alla ka wela aakhara waa wa fii ramadaana min haadihi sanati xilligaa wixii ka dambeeyey nabi salaam maka gacantaa lagu dhigay waxooga israacaysoo hawaasin iyo haqiif halaaban waxaa la yidhi intaasoo cashirka ku joogsaday ha la yidhaahdo soo saas maaha joojiya tigi waan wada qaatay mise waxoogay waan ku yardaraa toban daqiiqaan ku yardari ilaa shan iyo toban daqiiqo intan dambe siaa kala googoosan doonee ayib cashirkan xiga halkaa wixii ka dambeeya makaa la qabsaday gacantay soo gashay hawshu way kala degtay laakiin weli doc iyo qallaabab waxaa jira dhib badan oo sahlanayn niman la yidhaahdaa daa'if degan oo haqiif la yidhaahdo iyo qabaa'il ka sokeeyo oo hawaasin la yidhaahdo ba iyagana waxay rumeeyeen in mar walba lagu soo maqan yahay nin la yidhahdaa maalik ibnu cawfin annasri baa suldaanuu ahaa nin dhallinyaraana wuu ahaa nin dagaallo waaweyn soo galay ma ahayn ciidamadiibuu abaabulay isku soo abaabulay labadii qabiil wuxuu yidhi intaynan inoo soo gacan banaanaanin halkaa makay joogaan aan ugu tagno meelaan maka ka dheerayn buu ciidankiisii soo gaadhay baa nabiga loo sheegay sal slam wuxuu yidhi deedna kuwan dad badan baana islaamka soo galay dad badanoo isqarinayo islaam ahaabaa caddaystay ciidanka muslimiintu dhowr iyo toban kun buu gaadhay qoladanna afar kun meelahaas waaye isa soo urursatay nabigu wuxuu yidhi qoladaasaynu aadaynaa tog xunayn la yidhaahdo oo makiya daa'if oo toddobaatan iyo u jirta u dhaxeeya bay fadhiisteen nimankii halkoodaa la soo aaday marka taasi waa hawl taalla howl kalaa nabigu markaaba u tiilayo markuu kacbada soo galay saddex boqol iyo lixdan sanam oo la caabudaa hareeraha kacbada tiilay saddex boqol iyo lixdankiiba markaasuu jajabiyey qabax kan kalatuur qabax kan kalatuur kan jajabi kan burburi qabaa'ilkii carabta oo badankood soo wada islaamay asnaamtii tiilay in ololo la qaado asnaan burburina buu tilmaabilaabay nabig sal slam rag badan buu kala diray hebel midhiblaad ciidankan kaxayso hebel kooxdan ciidankaa kaxaysa midhiblaad hebel ciidankan qaada midhiblaad hebel ciidankan qaada midhiblaad asnaamtii lagu wada yaqiinoo dhan sanamkaa soo burburi kaa ka soo kala tuur kaa soo jejabi kaa soo madaxa soo jar kaa ka soo takhallus kaa soo kala tuur ragga ciidanka waa la kala dirayaa ciidanka xooggiisana halkanna waa la aadayaa dagaalka wa fii ramadaana min haadii sana isla bishii bay kaanad ahayd sariyatu khaalid bin waliid ciidankii yaraa isaga khaalid uu hogaamiyey lihadmi lcuza sanabkii cuza la dhihi jiray aad u caabudi jireen abu safyaan uu lahaa ina lana lcuza walaa cuza lakum fa hudimat waa la soo jebiyey wa fii ramadaana min haadihi sanad islamida bay kaanad ahayd sariyata camr bn caas radi allahu canhu baa la diray lihadmi suwaac sanadkii sanamkii suwaac ahaa fa hudimad iyadana waa la soo dumiyey wa fii ramadaana min haadihi sana bay kaanad ahayd sariyatu sacdi bni zaydin alashhali lihadmi manaata afara'aytum laata wاlcuza wamanaata aaliata اlkhra ooye fa hadamaha manaata waa soo dumiyey wa fii shawaala min haadihi sanati kamida bay kaanad ahayd sariyatu khaalid ibn lwaliid buu diray ilaa bani jadiimata qole la yidhaahdo buu diray fa qatala minhum rijaalan rag buu ka laayay bacdamaa aslamuu markay islaameen kadib fa cannafahu rasuulkaa canaantay sala allahu caleh wasalam isagu islaamnimo dadka muslimiinta nabiga raacay saba'a baa la waa leexday diintii iyo dhaqankii lalahaan jiray buu ka leexdayo qolyihii leexday ee dhumay baa loo yaqiinay qabaa'ilka carabtu nabiga maxamed iyo dadka raacsalan saabi'iin bay u yaqaaneen sabau way leexdeen qolyihii inaga leexdaye inaga weecday inaga lumay bay u yaqiineen qabaa'ilkan dacwad iyo diin ma gaadhin khaalid weli markuu yimid ee ciidankoodii islaama la yidhi way iskeeneen waan islaamna inay dhahaan bay rabaan say waa shahaataan ma yaqaanaan say u islaamaanna ma yaqaanaan sabaanaa sabaanaa bay dheheen marka iyagu waxay ka wadaan waan islaamne waan islaamne khaalid wuxuu u maleeyey nimanka weliisa soo dhiibay inay sii caytamayaan alla lunayey alla jabnayay inay leeyihiin buu u qaatay dhinac buu ka maray deenna rag badan buu ka laayay waxaa isku qabteen oo halkaa kula dagaalamay rag saxaabo oo cabdilahi bni cumar ay ka mid ahaayeen hallaynan bay dadku aad daran tahay dadkamaa islaannay u jeedaan oo uma jeedana waa caytamayaano dad buu laayey wuxuuna yidhi maxaabiista haysaan nin walba raggii gacantiisa ku jira halla keeno cabdillahi bni cumar wuxuu yidhi anaa ka sokeeya lama laynay dadkan sa laynaysa waa khaldantahay niyo khaldan adiga waa laysqabtay markii nabiga loo yimid baa loo sheegay khaalid buu canaantay wuxuuna ku yidhi allaahumma inii abra'u ilayka mimaa sanaca khaalidun ilaahu waxau khaalid sameeyaan beri baan ka ahay dadkii waxaa islaamnimaa loo xukumay islaamnimada waxaa loogu xukumay shahaadadii ma garanayaan waan islaamnay xataa ma garanayaan salaamu calaykum ma garanayaan laakiin eray bay dhaheen inay islaameen ay ula jeedeen qofku xataa hadduu eray yidhaahdo waan islaamay ula jeedo muslim baa la xukumaya abwaabta islaamnimada laga soo gala inay waasac tahay meesha laga baxo waa cidhiidhi oo shuruud iyo waxaan ka eg iyo dhinacan ka eg iyo la xaqiijiyaa la dhihi wuu baxay qofka marka laleeyahay soo soo ma aha albaabadu waa waasac hadalka ma laga fahmi karaa inuu islaamnimo ka wadahaa muslin ka dhig hadalkan muxuu ka waday baad u malayn muslin astaantaa astaan muslimiin ma idhaa muslin ka dhig asalaamu calaykum yaa iskale meel laga aadaamay muslimc xukunkood asalaamu calaykum yuri muslimc sabana maxay uga jeedeen de uga jeedeen dad baa fahmay muslin ka dhig nabigu wuxuu yidhi markaa wa arsala caliyan buu nabigu diray fa wadaahum digtoodii buu bixiyey wa ardaahum uuna raalligeliyey raalligelin buu nabigu arrintii ka bixiyey dadkii soo haray magtii dadkiina waa bixiyey waay muslim la laayay ahaayeen maxay muslim ku noqdeen waan leexannay manaa diintii iyo dadkiina lagu yaqiinay ka soo leexanay khaalidna dilkiisa waa khaldamay ninkii hogaanka ahaaye muslimka ahaaye intaasoo dagaal hogaaminayaye cudur daarin dad muslim aad ku khaldantay walowlaa rijaalu muminuuna wanisaau muminaatu lam taclamuuhum an tataauuhum fatusiibakum minhum mucaratun biayri cilm xataa gaalada qaarkood baa la diiday muslimiintu inay weerar ku qaadaan maxaa dhacay dad muslim oo ku dhex jirooydaan garanaynin inaad laysaan oo dambaabtaan baa laga baqayaa innagana isagiibaaba la raadinayaade kii muslimka ahabaaba la baadi baadigoobayaa habeen iyo maalin marka waxbaa inaga khaldan dariiqan dariiqii nasriga lagu gaari lahaa maaha haddii dariiqa nabigu maray laga leexdo oo waa yar dabacsan yahay la yidhaahdo oo mid ka ad adag baan raadinayna ha la yidhaahdo dee halkii dariiqa nabigu uu maray uu gaadhsiiye guushiiyo liibaantahayd dee kaa ka ad adag ee qallabsani ku gaarsiin maayo kolaana mid ogaado sidii nabigu sameeyey si diinta uga fiican weligaan samayn mayno siduu sameeye hadday waxoogay kula yar noqoto qolyihii cibaadada badan ku dadaalee nabiguna cibaadadiisa yaraha yartay u maleeyey wuxuu dariiqiga ninkii ka leexda faman rabiqa aqiba can sunnatii falaysa minii ani jidkaygahaya maaha wa fii hadihi sanad isla sanadkaas yay kaanad ahayd sariyatu qays bni sacd bni cubaadata ilaa sadaa loo diroo naaxiyat alyaman dhinaca yaman jirta wax badanoo xog iyo taariikha muddo badan waan raadiyey laakiin kutubtii siirada iyo taariikhda wax sheegeeda oo la taaban kara waan ka waayay siday u dhacday arrintaasi wa fii shawaala min haadihi sana marka la soo gaaray isla bishii shawaal ramadaanna dhammaaday bay kaanad ahayd ghaswatu xunaynin xunayn bay yimaadeen coladii hawaasin iyo haqiif oo isbahaysatay ninka hogaankooda ahaana cawf ibni maalikin maalik ibni cawf nasri nin la dhihi jiray ayaa hogaaminaya ciidan dhowr kunuu soo aroorsaday nabigii ciidankiisuna way soo aadeen dhowr iyo toban kun bay ahaayeen way ismahdiyeen lan nuqlaba alyowma min qila in badan baan laga tira badnaaye walle maanta inaan ciidan iyo tira naloo sheeganaynin bay dhaheen tala saaradka ilaahayna way halmaameen qacday tiriba way soo jabeen firxadkoodii nabigii baa laga soo tegay nabiguna lama soo jabine wuu daba maray rag yar baa codkiisa gartayoo markii dambe in yaryar baa loo soo noqday taariikhdeeda qur-aankaa sharxayo wa yowma xunaynin id acjabatkum karatkum falam tuqni cankum shayan wadaaqat calaykum alardu bimaa raxubat uma wallaytum mudbiriin baa layidhi maalintii xunayn ee badnidiinna aad ismahadiseen badnidiina waxba idiin tari weyday dhulkii waasaca ilaahayna idinku cidhiiryamayo de markaad cararayso meeshaad martaba waa lagu daba socdayo waa lagu arkaa baadhihi markii lagu cayrsadana haddii wixii soo muuqdoo dhan baad inuu ku daba socdaad moodi hadaad cararaysood cabsato laba qabiiloo soomaaliyeed magacooda sheegi maaye qabiil baa qolana way yaraayeen qolada badanun baa wax caydhsan jirtay maalinkii dambe qoladii badnayd jabeen waa soo caydhsaday labaa gaar u cararto niman baa soo daba kolba gadaal bay fiiriyaan waa daba socdaa wuxuu yidhi rebel daba socdaan haa wayna daba socdaan waxba socdaan warwaaku soo socdaan war maxay naga daba socdaan buui intaasoo dhan wuxuu yidhi waarna carisi waxaan weligood wax caydhinino <laughs> weligood waxaan weligood wax caydhsanino inaga hadhi maayaan ina carisiwiniyo <laughs> marka sidii unbaad moodiyo in lagu caydhsanayo unbaad moodi saas darteed way carareen wadaaqat calayhim alardu bimaa raxubat dhulkii waasac ahaabaa ciriirdii ku noqday uma wallaytum mudbiriin carar baad baqan dhabarka wada jeediseen maalinka nabigu intuu dabamar u leeyahay ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib wey rag yar ku soo haray kadib bay saxaabadii qayb badan dib u soo noqdeen gurmad kale soo gaaray goobtii dagaalkii laysku fara saaray muslimiintaa markii dambe ku adkaaday uma anzala allahu sakiinatahu ilaa akhirka aayaadka markii nimankii la jabiyey xunayn ku jabeen saddex bay u qaybsameen saddex qolo qolo waadii nakhla bay xaggiisa aadeenoo halkaasay u carareen qolana tog awtaas la yidhaahdo oo dhaxda ah bay isku urursadeen ninkii odayga hore ahaan jiray ninkan ka hor oo indhabeelay oo waayeelah oo dureyd ibnu sama la yidhaahdana raggaasaa la sheegaa inuu ku jiray awtaas galay qolana daa'if bay ku carareenoo malik ibnu cawfkii odaygooda ahaa oo uu hogaaminayeyna daa'if bay galeen waxaa qasab noqotay qolada nakla gashay in yar bay ahaayeen labadan kale laba ciidanoo xoog le ahaayeen in laba ciidan loo kala diro kuwana in loo diro ciidankuna wuxuu badnaa ninka suldaankooda malik maalik ibnu cawf iyo aa'if buu badnaa ciidankaasuu nabigu hogaamiyey aa'if kaga daba tegey kuwii awtaasna ninbaa loo diray iyo ciidanbaa iyagana loo diroo layidhi kuwa iyagana shaqo ka soo qabta qolaal firxadkooda kaga hai mayn iyagaaba isi soo abaabuleena soo doontae waan kala firxannay adeer halkaa tagta waa lagaga dabayman ilaa halka ugu dambeeya in soo guriyaa la rabaa aaggan maka iyo jasiiradda carabtu markaa nabad ay noqoto gacan soo wada gashay ayib wa fii shawaala min hadii sanati bay kaanad ahayd sariyatu awtaasin biqiyaadati abi caamir alashcari abu caamir alashcari waxay walaala yihiin abu muusa alashcari walaalkii waay ciidanka ninkaasoo hogaaminaya nimankaasaa laga dabadiray oo awtaas isku urursaday meesha toga ah halkaa hadday isku urursadeen dagaalkii waa la galay ninkii abu caamir ee hogaanka ahaa waa la dilay dilkiisu laba labadaba waa la isku qabtay falaad baa ku dhacday aan markii hore la garanaynin laakiin markii dambe cidda soo gantay la arkay oo inta la raadiyey la dilay iyo ma ahayne seeftiisu way yaraha gaabnayd seeftuu ku dagaalamayey buu la gafay markuu la gafay ku soo laabatayoo halkaa lowga iyo xagasha halbowlaha xididka kala jartay uu dhiig baxayoo waa dhintay labadaba waa la sheegay labadaba isugu darmadaa intaana ay hayd fallaadhuna ku dhacdoo sababtuu ula gafayba fallaadhay ahaydna way dhici kartaa calaa kulli xaal ninkii waa dhintay ciidankii walaalkii abu muusa oo la socday baa hoggaanka la wareegay muslimiintii meeshii waa qabsadeen xoolo aad u fara badan iyo maxaabiis aad u farabadan badan baa meeshii laga helay nimankaas waxa laga helay caadi ma ahayn nimanka reer awdaas oo meel toga ku jiray waxay sheegaan waxaa laga helay afar kun oo wuqiyadood wuqiyadii waa afartan eh, dirham afar kun afartan ku dhufo intay kuu soo baxda wey afar afar ku dhufo waa imisa lix toban kun oo baa laga helay xoolo aad u fara badana wakhtigaas waxaa kaloo laga helay bay yidhaahdaan afartan kun oo neef oo ah iyo afar iyo labaatan kun oo geela lix kun oo maxaabiisana waa laga qabtay oo haween iyo caruur badan halkaas awtaas baa lagu soo afjaray waxaa ku haray marka wa fii shawaala min hadihi sanati isla markaas buusebay kaanad ahayd sariyatu tufayr ibni camrin idowsi ninkii reer yamaneed abu hureyre isku qoyska ahaayeen lihadmi sanam sanamkii inuu soo dumiye dil kafayn la dhihi jiray oo isaga iyo reerkoodu bay caabudi jireen intuuna islaamin sanamku caabudi jiray waay orod soo dumi baa layidhi wuu tegey dadkiibuu isugu yeedhay hadduu wax tarayo maanta iska kii dabbuu ku shiday xaabuu xaabeeyey dabbuu qabadsiiyey kaasuu woogay afaray ku kortiriyey wuxuu hi yaa lastu min cibaadika dulkafaynow addoommadii ku caabudi jiray anu ka mid miihe akbaru min miilaadika dhalasha iyo da'na anaaba kaa weynoo hor dhashay buui maxaan caabudi da'da waaga lagu sameeyey intaan lagu samayn samayntaadii dhalashadaydaa ka horraysay buuri ina xashawtu naara fii fuaadika bui dab wadnaha kaaga shiray arwa iska dhici dadows waa islaameen sanamkiina halkaas kusoo dhammaaday wa fii shawaala min hadi sana wa fii ariiqihi sal اllahu aleh wasalam lxisaari aa'if daa'if go'doominteedii u sii socday mara bibxarata buu sii maray bibxarata raqa meel la yidhaahdo fabtanaa biha masjidan buu ka dhisay fa sallaa fiihi wuu ku tukaday qabla wusuuli ila aa'if intuusan gaarin fii shawaala min haadihi sanati ka mida fii baxarata aydan lafteeda qatala rajulan buu dilo oo min bani ley ka mida qisaasan birajulin laga qisaasay oo min hudayl ka mida wa huwa awalu qisaasin fi lislaami wey nin muslimuu dilay waa loo qisaasay laakiin erayga wahuwa awalu qisaasin fi lislaami sax maaha waxaan soo marnay almujadar nin loo dilay ninkii la dhihi jiray suwayd ibn alxaarif uxud dagaalkii ah loo dilay baynu soo marnay wa fii shawaala min hadihi sana bay kaanad ahayd ghaswatu taa'if dagaalkii taa'ifna qaybtii u badnayd meeshay galeenee laga dabategaya wey wa fii shawaala min hadihi sanati ka mida fii xisaari marka hareeraha laga taagnaa nasala waxaa soo degoo derbiyada ka soo booday nafarun kooxoo min raqiiqi taa'if addoommadii reer taa'ifaya lahaa inay haysteenah fa actaqahum rasuulku waa xoriyey sal minhum abubakrataa ka mid ah radi allahu canhu wa rag addoommo aha baa daadarbiyada ka soo boodoo muslimiinta u soo galay oo soo islaamay xor baa tihiin buu nabiga alai slat slaam cid soo qabane hada kuwaa gacantooda ka soo baxsateen soona islaamteen dalkiina dhinac ka raaca wa fii awaakhiri shawaala min haadihi sanati ka mida buu rasuulku ka dulqaaday sal slam alxisaara go'doomintii wacani taa'if ka qaaday uma rajaca wuxuu ku noqday ila aljiciraanati buu tegay markuu go'doomiyey buu nabigu wuxuu yidhi alayi sla muddana la joogay waynu ka tegaynaa berri raggii baa is adkeeyey nimankana dhufaysy adag bay ku jireen dhufaysyadu adag bay ku jireen haye maxaad buu yidhi waa meesha waa gelaynaa baa la yidhi haye berri baynu ku dhaqaajinaynaa buu yidhi nimankii waa la dhaqaajin waayey rag badanna waxbaa dhaawac iyo dhimashaa soo gaartay habeenkii dambuu yidhi haye berri aynu iska tagno waa yahay baa la yidhi way fiican tahay waa la kululaaday moogtahay waa kasoo soo tegna sal slam ilaal jiciraana meel laydhaha meel maka agteeda oo ka cumraysan doono faqadima calayhi waxaa u yimid wafuuda hawaasin qad aslamu ree hawaasinoo dhan waa yimaadeen waan soo islaamnay waxay yidhahdeen dee waanan si ha nala yeelo wuxuu yidhi xoolo badanna waa idinka haynaa dad badan oo lix kun iyo ka badanna waa idinka haynaa mid doorta dadka iyo duunyada mid doorta mid idin wada celin maayo laakiin haddaa idinku iskeenteen oo soo islaamteen oo cuurdaar keenteen mid doorta dadkaan dooranay dhaheen waa loo sii daayey faradda calayhim asraahum maxaabiistoodii u sii daayey halkaas baynu maanta ku dayn inta dambana dib baynu ka dhammaystiri doonaa subxanak allah bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk